huwa اlأصl ila ma kharaja bdaliil fasl وama الslb الmadkuuru fahuwa rafcuhum calى makanin caalin liyaraahum الnaasu wayشhtahira amruhum wahwa bacda اlqatli cinda jumhuur الculamaءi waminhum man qaal yuslabuuna uma yuqtaluuna wahum masluubuun salbiga oo qur-aanka lagu sheegay fii suurati lmaa-ida waynu soo marray shalay wa ama salbu lmadkuur gegidda ama ruuxa in la gegoo la salbiyo wax ee la sheegay fah waxaa weeye rafcum rafcu lmuxaaribiin in kor loo qaado oo la saaro calaa makaanin caalin meel sarrayso geed iyo tiir iyo la saaro liyaraahum nnaasu dadku siday u arkaan wayashtahira amruhum arrinkooda uu caan u noqdo oo ummaddu u ogaato ma maqasheen hebel baa meeshaa ku gegan oo ka laadlaada meel hebluu suran yahay marka fuligoo dhan iyo kii khaainayo xumaan maaganaa iyo wuxoo dhanba marka waa isku kaajahayaan waa laga nasan dhibkay soo wadaan wahwa salbiguna bacda alqatli dilka kadabadii baa yuu ahaanayaa ruuxa intii la dilo oo isagoo dhulka jooga la dilo baa isagoo meyda geedka la saarhayaa sida calmaha loo saara loo saarahaya waa la dalacahaya cinda jumhuuri alculamaa wa minhum waxaa ka mida man qaala ruux yidhi yuslabuuna waa la salbin ayagoo nool ayaa la gegaya geedka la saaraya leexada uma yuqtaluuna barta ayagoo saaran baa wadnaha lagu dhufan ama madaxa lagu dhufan la dilahayaa wahum masluubuun waqad ayagoo salbisan waqad jawaza bacdu lfuqahaa'i fuqahada barhkood waxay baneeyeen bacdu alxanafiy bacdu shaaficiya walxanaabila weeye qatlahum bigayri sayf qolyaha muxaaribiinta in lagu dilo waxaan seef ahayn bay fasaxeen bacdu shaaficiya walxanaabila wakadalika almalikiya xataa qaala bacduhum ilaahay barhkood yidhaahdeen yutrakuuna waa lagaga tegay muxaaribiintii cala almakaani alcaali meeshii sarraysay la saaray geedkeed baa loo dayn xataa yamuutuu ilaa ay dhintaan xadfa unuufihim iskood ay u dhintaan ilaa iskood u baktiyaan oo u dhintaan baa halkaas loo daynayaa bilaa qatlin iyagoon la taabaninba intii la qaado oo geedka la saaro la silbiy yaa lagaga teghayaa biyo la siin mahayo oo baad la siin mahayo suu u galgalan maalmood kadib asagaa naf bixi ha daawato oo ha ku cibro qaadato ha lagu cabsado waxaa loo daliishaday xadiidkii anas iyo kheyrkii qolihii curaniyiinta ahaa ee intay soo islaameen oo madiina yimaadeen xoogu ku daltabyooday oo dacri ku dhacay kadibna nabigu yuri sal ly slam geel halaa lixdan ah oo irmaan ah oo miyiga joogo anu aan leehay oy muslimiintu leeyihiin intaad tagtaan caanahana ka caba kaadideedana caba isku daaweeya markay caafimaadeen oy dhogor goosteen bay ku jasaareen muslimiintiiyo suubanaha salawaatu wasalaamu calayhi kadibna geeli bay dhaceen raacinaga way dileen indhahana waa ka soo rideen waa la soo qabtay oo kii salame iyo saxaabo badan ay ku kaceen oo lasoo qabtay waa la keentay laraad qaaday oo niman qaa'ifiinoo hiddisoco raadka yaqaana saanta soca loo keenay baa lasoo qabtay oo meel la gaadhin geen laga soo dhigay kadibna waa la laayay qaabkii loo laayay muxuu ahaa intii indhaha laga soo riday oo lugaha laga guray iyagoo nool farax laga qaaday biyana siiya waa loo diiday baadna siiya waa loo diiday markay soo gurguurtaana meel hoos ay dhahan waa laga hooska waa laga celiyaa qoraxdaa loo daayay say milicdii qoraxda ugu dhacaysay oona u hayay gaajana u dubanaysay ku nafbaxeen kaasaa u daliilay culamada qaarkood leeyihiin in ninka muxaaribka ama qaaticu dariiqa ama mujrimka fasaadkiisu u batay mararka qaarkood intii geed lagu xuraa ama la salbiyo aan la dilin oon la taaban ilaa isku nafbaxo waana cuqubo aada u daran wey middaa iyada mararka qaarkood in la sameeyo laa ba'sa bidalik haddii la odhan lahaa taasi min baabi alqisaas bay ahayd oo mumaathala nabiga uga jeeday oo raacigii bay sidaa u galeen raaciga indhahay ka soo ridan wayna dileen seefay madaxa kaga gooyeen indhahana waa kasoo rideen ayaguna waxay ahayd hadday mumaaala loo jeedo in madaxana la gooyo indhaha laga soo rido laakiin lama samaynina muddaa loo daayay saddex maalmood kadib bay naf bixeen sida bacdu riwaaya ay tilmaameen ama tamhiilu fi lqatl tamhiilku sarwaji in ruux laga saaro oo tashwiih lagu sameeyo oo la suuro bedelo weeye tamhiilku falaa yajuusu ma banaano ilaa calaa waji alqisaas inaan qisaas mm, ku yimaada mooyeen asagu ma banaano wqad قال عمران بن xuseyn radi allahu tacaala canhu wuxuu yihi maa khatabanaa rasuulullah rasuulkaaga nooma khudbayno khudbatan weligii ilaa hadduu noo khudbeeyo amaranaa suban wuxuuna fari jiray bisadaqati in wax lala baxo wanahaana wuxuu ummaddan ka reebi jiro naga reebi jiray can ilmuhlati suura bedelidda ama sarwaji kasaaridda xadiidku waa saxiix min xadiidi cimraan ibni xuseyn wa min xadiidi samr ibni jundub cinda abi daawud wagayrihi xataa xata alkufaaru xataa gaaladu idaa qatalnaahum cafwan oo markaa gacananu ku dhigno fa inanaa laa numailu bihim bacda alqatli suura bedelad ku samayn mayno sarwaji ka saari mayno carabyaha googoyn mayno sanka la kici mayno bishimaha ka gurmayno dibnaha walaa nujadicu anfahum sankoodana goyn mayno wa aadaanhum iyo dhagahooda walaa eh, nubaqiru ama nabqiru <clears throat> markaa dooxi mayno oo dilaacin maynaa le butuunahum eh, eh, beerkooda iyo calooshooda wadnaha la soo bixi mayno ilaa an yakuunuu inay yihiin qad facaluu kuwa sameeyey dalika bina inay annaga saa nagu sameeyeeno ayagu mujaahidiinta qaybo kamid markay qabtaan ama qafaashaan ama ay gacan ku dhaha inay saa u galaan mooye haddii sidaa noo galan waa loo gelahayaa fanafcalu bihi mila maa facaluu waxaanu ku samayn waxay nagu sameeyeen waa tarku ka tegidoo layska daya tamhiilka oo raggaa seef lagu laayo baa afdalu ka gobson oo ka qiimo badan muran ma laha inay bannaan tahay laakiin inuu laga fadi badan yahay in la daayo oo si caada ah loo dilo taasna waxaa wey waa caddahay kamaa qaala subxaanahu wa tacaala wa in caaqabtum haddaad ciqaabaysaan baa le facaaqibuu ku ciqaaba ruuxa dilaysaan bimili maa cuqibtum bihi wixii lidinkiisa ladinku ciqaabay oo xadgudub ahaa walain sabartum can ilmumaahala lahuwa khayrun lisaabiriin baa le inaad sabartaan ood u dulqaadataan tamhiilka mumaahala faraha ka qaadaan oo si gobnimo u dishaan ayaa u khayr badan baa le dadka saabiriinta ah faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa wajazaءu sayiئatin sayiئaة miluha way banaan tahay lأna alcamala biاlmumaahalati cadlun baa layidhi almucaamala biاlmili cadlun inaad ruuxa wuxuu kugu sameey aad ku samayso waa cadli inaad cafisana waa fadli iyo gobnimo wey gobnimada qaataa layidhi qiila waxaa lay inahaa aayadan dambe nazla waxay kusoo waxay soo degtay lamaa goorti mahala almushrikuuna mushrikuintu ay suura bedeleen bixamzata wagayrihi min shuhadaai uxudin faqala nebi sal alay slam lain adfarani allaahu rabbi hadduu iga guuliyo gacan sare iga siiyo bihim biquraysh la umahilanna <clears throat> bidacfay maa mahaluu bina intay sarwaji nagu sameeyeen suurabadeed laban laabkeed baa nabigu ku samayn buui xadiidkuna waa xasan bishawaahidihi duruq badanna waa leeyahay shawaahidna waa leeyahay xaakim baa soo saaray tabaraani fi lkabiir iyo keyrkood baxaafin xajar fatxulbaari mujaladka toddobaad afar boqol iyo soddon buu ku faahfaashay xadidka duruqda shawaahidiisa faanzla allahu subxaanahu wa tacala hadi laaya ilaahay aayaddan buu soo dejiyey wain kaanad haba ahaato aayaddu qad nazalat mid soo degtay qabla dalika bimaka liana takarur takarur nuzuuli ilaayaat liwaqaac mutacadida waa madhab la yaqaano macruuf fi culuumi lqur'aan aayaddu iyadoo maka kusoo degtay mar labaad inay munaasaba usoo noqoto ama iyadoo awaawil hijra soo degtay in mar labaad iyo mar saddexaadba ay soo degto lasoo soo celiyayay liwaqaaci iyo xawaadis fara badan oo ishabaaday waa madhab macruf la yaqaan fi culum quraan caan ad garanaysaan weeye ma kana linabiyu waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim suuratu tawba madaniya biijmac bay ku jirtaa iyadoo la og yahay inay kusoo degtay aayaddu hee fii wafaati camihi abi aalib bay aayaddu khusaysay fi lcahdi lmaki bay soo degtay aayaddu laakiin waxay ku jirtaa fii suura madaniya makiya min aakhiri ma nazala min alqur'an idan waliba waxay leeyiin marka waqaayac mucayana e, bay usoo noqnoqoto mutacadid oo kala duwan nimanna waxay leeyiin hal mar un bay soo degtay aayaddu halkan bay munaasab ku tahay suurat tooba in la dhex maxaa jira suurat tooba waa suurad goynaysa xidhiidhka iyo walaaga walaaga udhexeeya muslimiin iyo gaalo kala bax kitaabkaa qaba weeye marka daraaicdii iyo wasaa iyo muxuu ahaay awaasirtii isku xidhaysay gaale ee muslimiin in la gooya lagu talagalay aayadduna marka waxay munaasaba ku tahay in la dhigo fii suurat tooba niman halkaas la mareen almihim <clears throat> aayadda haba kusoo degto buu haba soo degto qabla dalika laakin haddana ilahay sidaasu qadiyadan ka yidhi uxud midla qowlihi tacala wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi nabiga qisada ruuxda maka lagu weydiiyey kufaaru quraysh iyo niman su-aal usoo dhiibay baa weydiiyey marna madiina lagu weydiiyey labada xaadiisaba aayaddu waa ku dhacaysaa wa qowlihi tacala waaqimi salaata طarafya الnahaar wzulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin ayadna waa sidoo kale qadaaya mutacadida ilaa laba qadiyo ay aayadda kusoo degtay oo la sheegaa iyo waayri dali iyo wagayru dalika min alaayaati alatii nazalat bimaka iyo intaa waxaan ka ahayn oo aayadana maka kusoo degay qadaayaad madiinana ka hadlaya oo cilaajinaya uma jaraa bilmadiinati madiina waxaa ku dureersaday sababun sabab oo yaqtadii keenaya alkhitaaba kula hadal muslimiinta lagula hadla aayadda mar labaad oo lasoo celiyo fa unzilat maratan haaniya faqaala nabiyu sal ly slam bal nasbiru waanu sabraynaa waanu dul qaadan maxaa suuratu naxli bay aayaddu ku jirtaa hore suuratu naxlina waa makiya weeye dayib ilaa aayado dhowr ah ama laba ama aayadoo laisku haya mooye idan asabru afdal laakiin almucaamalatu bilmili cadlun laa shaka fi dalik wa saxiix muslim can burayd bni xusayb alslami qaal kaana rasuulu llahi sal lay slam idaa bacaa amiiran calaa sariya nabigu markuu nin amiira udhiibo ciidan yaroo lugmaroodi ah aw jeyshan ama ciidan ballaadhan awsaahu fii khaasati nafsihi si gooni ahaana ayuu nabigu u dardaarmay ninka amiirka ee mas-uulka ah bitaqwa allahi subxaanahu wa tacaala wa biman macahu min almuslimiina khayran inuu asagu ilaahay ka cabsado muslimiintu mas-uul ka yahaana uu dhimriyo uu ka dadaalo baa gooni ahaan loo fari jiray laa amaama almala waljamaahiir gooniba buu nabiga ula faqaya ninka amiirka ah uma yaquulu muslimiinto dhan wuxuu ku odhan jiray marka dambe uqzuu bismillaah magaca ilaahay ku duula idinkoo ila kaalmaysanaya diinkiisana difaacaya wa fii sabiili lahi jidka ilahayna ku baxa qaatiluu man kafara billah ilahay ciddi ku gaalooda la dagaalama laa takluu ha khayaanina khanaa'imta wax dusin iyo qalinshubatayna iyo wax qabayn iska daaya ka leexda walaa taqduruu ballamaha ha ka bixina qadrigu waa ammaanka iyo cahdiga inoo dhexeeyo jebiso ii sheegin walaa tumahiluu sarwaji iyo suuraxumaynna ha ku dhaqaaqina walaa taqtuluu waliidan ilma yarna yaan la dilin alqadru iyo wtamhiilu walghuluul inta nabiga u diiday muxuu waxaaso dhanba lama ogolo weliidkan hadii haweenka lamida birmageda laodhan jire waaga hore soomaalida way yaqaaneen xataa xuruub alqabaa'ilkii iyagu ay yaqaaneen isbaabi'in jireen markay wadeen dad ay dhihi jireen birmagedaa jira ninka abtiga loo yahay iyo inalayaalka iyo ninka sheekha wadaadka ah iyo muxuu ahaay ugaaska reerka iyo haddii la qabto lama dili jirin waagi dambe hadee digaagti baa la laayay wa kala iska badaadugu digaagihiiba iyo ukumihii ba la iska waagi dambe wax kale joojiba Eh, geeln baa la dhici jiray iyo lo-da iyo raggun baa laqama xataa ariga lama qaadashin waagi hore lama dhici jirin waagi dambe waxaa soo maqasha lasu furaya iyo ukumaha baa la iska bal waxaa dhacday waagi dambe in nin abtigii u dilay wiilalba abtiyaashu intay soo qabteen toogtay waxaan xusuustaa wiil hooyadii dilay u dilay waa ree hebel waxaan kaloo xusuustaa oday gabadhuu usudag u ahaa dilo wiilkiiso qabay intaba waa xusuustaa idan waxaaso dhanba waa baashu waala waa la bahaloobay waagi hore lo odhan jiray birmageydo ee ugaaska iyo ninka caalimkaha ah iyo ninka muxuu aha abtiga loo yahay iyo ninka gabadha qabay inlayaalkaha ah iyo muxuu ahaayey ninka martidii laga leexan jiray abadan abadan hawshu waa dhammaatay meel kastaba loo baay waqad yatanaazacu laimatu a'immadu inay ka murmaan baa laga yaaba isku khilaafaan fii bacdi anwaaci alqatl qaababka wax loo dila qeybo kamid a ah inay culimadu isku khilaafaan baa laga yaabaa kataxriiqi binnaar sida in dab wax lagu gubo kale cinda shiddati dunuub dunuubtu markay adkaato ninkan dembi badan buu galay in badan buu khiyaamay uu soo noqnoqday waa la sii daayay waa la cafiyey dhibkiisii baa batay marka intii lagu xanaaqay in dabba la qabato intii lagu bilbila gaas taraqba lagu daaro baa mararka qaar ku dhici karta culamo banneeyaan fa yujawizuhu bacduhum barkood baa bannayn xarqiga binnaar taxriiqi binnaar lianna abaa sidiiq radia allahu tacaala canhu amara wuxuu faray bitaxriiqi naari naasin dad in la gubo min almurtadiina ka mid ah nimankii reer bani xaniifa qeybo ka mid a ah ayuu gubay abibakar yaa waxbaan ka booday idin qoramiya ilaa aan soo gaaro waxa idin qoray iga warsuga aniga amara bitaxriiqi innaasi min almurtadiin <clears throat> ayuu faray khaalid baa gubay asal ahaan khaalid baa ila amiirkiisibu ahaa eh, hawshan wade abanduulihi nin culus bu ahaa marka niman buu qabtay wuu gubay abubakr waa maqlay weliba wuu ammaanay cabdirasaaq baa soo saaray fi musanafi xaafid bn xajarna wuu taxsiiniya wayna suganta qadiyadda ayada ah wa sidoo kale cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu marka xadiidkii ahaa laa mxuu ahaay eh, mxuu ahaayey hebel hadilin laa tucadibu bicadaab illah hebel iyo hebel haddaad aragtaan nabigu guba buuhi fa axriquuhuma binnaar markay saxaabadu dhaqaaqeen oo baxeen bauhi soo celiya maxaa idin idhi habaar ibn alswad iyo ninka kale saaxiibkii ahaa haddaad nolol ku aragtaan oo qabataan dab qabadsiiya ma ahayd haa joojiya dila maxaa yeelay maxaa yeelay cadaabka ilaahay oo naarta ah cidnaha ku cadaabina habarin maswaaga ninkii zaynaba markay soo hijroonaysay intuu ritiga muxuu ahaaye ku dhuftay oo dhulka ugu dhuftay ay ku dilantay ilmihii kasoo riday oo nin xunbu ah liita wa maca dalika waagi dambe hee ninkii saxaabina waa iska ilaali hadda waa saxaabi noqday waa islaamay waxaynu ka hadlayna waa bictibaari maa kaan laakiin bictibaari maa aala ilayhi amru ma aha idan halkaas waxaa lagu fasiray hadduu abubakr iyo saxaabadu saa ku ijmaaceen fii khilaafati abibakr waxaan leenahay laa tucadibu bicadaab illaah waxaa weeyaan waxaan ku xambaaraynaa cala alnahyi walkaraahiya maxaa yeelay waxyaabaha lagu khasiso cumuumaadka waxaa ka mid a ah camalu saxaaba hadday saxaabadii fii zamani mucayan ay banneeyeen bacdu nnaas in dab lagu cadaabo lagu gubo waxaan leenahay nahyigaasi waxaa lagu xambaari karaa fii bacdi alaxyaani waalaxwaal inuu yahay nahyu tanziihin wa karaahiya laa taxriim laakiin jumhuurta waxay u badan yihiin hawsha ijtihaad khaasa oo abubakar galay buu ahaa lagu raaci maayo wadaaddaa saaleh wakadalika cali bn abi aalibin radi allahu tacaala canhu xaraqa almuhaaliya qolyihii xadgudbay ee asaga ku xadgudbay buu gubay aladiina kuwaas iddacu ilaahiyata u sheegay inuu ilah yahay bay sheegeen anta allah bay yidhahdeen ayib anta hu markaasuu yidhi man ana ilaah baata yidhahdeen ii godad baa loo jeexay ukhduud akhaadiid baa la qoday xaabaa laga buuxiyey markay si fiican u oloshay buu ku goray lamaa ra'aytu alamra amran munkaran daawtuajajtu naari wa dacawtu qumbura buuri markaan arkay meeshii baashu marayso iyo in addoon bini aadam ilaahnimo lagu sheegay yaan waxaan amray buuhi ninkii qumbura wa addoon asagu xoreey nin qiimo badan ahaa baan u yeedhay goodad qod baan idhi buui dabna ka buuxi kadib nimanka hala guban ninba ugu turay markuu qayb ku guray qaybna weli uusan ku gurin ba waxay dhahan haddaaban hubsan inaad ilaah tahayba haddaba noo cadaato inaad rabbi taho ilah tahay maxaa jira dabka ilahin baa wax ku cadaaba buuri ay yidhahdeen mar haddaad dab nagu gurayso rabbi baa tahay waa dhamaatay waxaan doonaynay niman aafaysan weeye moogta wuu israaciyey wuu <clears throat> israaciyey wa manacahu aakharuun culamo kalena waa diideenoo hawshaasi waa diideen hawsha cali asagu markuu sameeyey xadiidkii fi saxiixayn xadiid ibni cabaas waa garanaysaan ee ay yidhaha anu haddaan la joogo nimankan murtadiinta waan layn lahaa mooyeen maanan gubayn wayxa bni cabaas wakii cali yidhi markaas naqdi bay ahayd iyo may soo dhoweyn bayd baa lagu fasiraa waxaan loo badan yahay inay soo dhoweyn ahayd oo markaa cali xanaaqi baa la tegay iyo intiqaamkii lagu intiqaamhayay wamanacahu aakharuun qolyo kalena waa diideen limaa ruwiya can nabi sal slam min annahyi reebiddu ummadda ka reebay can taxriiqi man kaana amara bitaxriiqihi dadkuu faray in la soo gubo nabigu inuu reebay oo marka dambe diiday baa loo deliishadaa marka halka la maraya xadiidkaasna waxaa loo deliishadaa masale usuuliya oo hal yajuusu nasu qabla tamakuni min alficli adii loo daliishaday ka mid tahay nabigu amar buu bixiyey in hebel iyo hebel la qabto oo la gubo intaan la dhaqan gelinin ee gubitaanka uusa dhicin buu nabigu amarkii hore nasakhay idan waa daliil mustaqil ah lijawaaz mxuu aha naskhi اlacmaali wاlأwaamiri qabla tamakuni min ficliha aw qabla اlimtidaali biha walow shahara muxaaribuun muxaaribiintu hadday galka ka jaraan asilaaxa hubka ay galka ka bixiyaan fi lbunyaani magaalooyinka iyo guryaha laa fi saxraa meelaha bannaanaha samaye liakhdi اlmaali faqad qiil qolyaa waxay dhaheen axnaaf weeye abu xaniifa wuxuu qabaa ninka muxaaribka ee qaaticu ariiqa ah wuxuu muxaarib noqon qaaطicu dariiqna uu noqono xukumka inamaa jazaau ladiina uu qaadan karaa markuu meel miya ah ka dagaalamayo ama ummadda ku dhacahayo magaalooyinka dhaxwad uu ka mooryaaneeyo oo dhabajifnimo uu ka bilaabo muxaarib ma aha ee waa xukunka lagu qaadan saariq iyo muntahib iyo mukhtalis iyo howlahaasu qadanaya ayb halkaasu abu xaniifa isagu qaba halkaasu ku tegey sida uu soo guuriyey ninka loo yaqaan alqaduuri fi kitaabihi atajriid mujaladka labiyo tobnaad lix kun toddobaatan iyo laba safxad ah ama raqamka su-aasha labaatan iyo sagaal kun afar faqad qiila waxaa la yidhi markaasi inahum qolyaha ka dagaalamaya magaalooyinka burcadka ka sameeyey burcadnimada ka sameeyey laysuu muxaaribiina maysan ahaanin bal hum bimansilati almukhtalisi ninka wax dafay la xugum yihiin mukhtalisku adoo iska taagan oo mobayl hadlay kugu soo baxaya daf cag wax ka dahaya intuu dafu iska boodi hada huwa almukhtalis iyo walmuntahi bi ku wax billaqaysta sida ayuu haniimo intay meesha qabsadaan oo billaqaysanhaya markaas wax qaybsanayaan waa ka baxahayaan marka muntahibku qaci ma laha ee wuxuu leeyahay cuquuba iyo xad uu ku ijtihaaday ninka imaamka ah dayib oo markaa ugu filan ciqaab amaa muxaaribiintu ilahay baa subxana wa tacala qaada dhigay marka halkaasu abu xaniifa maray alimaam eh, eh, abulxusein alqaduur wuxuu leeyahay abu xaniifa ra'yigaani ra'yi ma aha buui sawaab ah uu la yimid wuxuuna ku dhisnaa bui ra'yigaas calaa waaqicin mucayan oo xilligiisii jiray oo maxay tahay wuxuu ihi abu xaniifa baqdaad iyo kuufu kusoo koray buu reer ciraaqna xilligu abu xaniifo noolaa shacabku way hubaysnaayeen buuri magaalada iyo miyiba waa la hubaysnaa khaasatan shacabka magaalooyinka jooga haddii marka ruux dhib loo geysto ama tug ay qabtaan fi eh, lmuduni waalqura markuu qaylyaba ama cabdoba labaatan boqol nin baa yaa soo birman jirtay ninka waa loo celcin jiray kiina waa la qaban jiray maadaama tanaasurku iyo qawdku iyo iskaalmayntu ay magaalada ku badnaayeen ninka muxaaribkana uusan awoodi karinba ruux inuu dhaco ayib waxaa weeyaan laa xiraabata walaa qaataca ariiqin fi lmuduni saasuu u yidhi waaqic buuna wax ku dhisay waaqic tagayara buui ummadda hadda hubkii waa dhigeen shacabku boqol kiiba sideetan ma hubaysno dadka waa la daciifay lisu gurman mahayo lisu birman mahayo lisu gargaari mahayo adoo bahalku cun baa la iskaga kaatagi sidaa de nairobi waa taqaanaa adoo tuugku baaran hayo oo naftu ku hayso haddii lagugu soo baxo xaggaan baa lagaa mari aggaanba lagaa mara marka alla anigi mote wey alla anigi gala mari waa taqaanaa marka saasay waagi dambe noqotay marka wuxuu rajaxay eh, alimaam alquduuri iyo keyrkiiba rajaxeen abu xaniifa waaqi mucayan ka hadlay waqad tagayara alwaaqic walfatwa tatagayaru bitagayuri alasmaani walamkinati walaxwaal waana fatwada ku dhisan ijtihaadka ku dhisan aan usuusha ku dhisnayn weeye marka almuhim ra'yiga abu xaniifa qaat waa ra'yi khata ah cinda cinda aljumhuur xataa madhabka xanaafiyad baa diidan badankood culammadii waaweynaa waa diidan yihiin si kastaba noqotee qolyaha sidaayay lianna almadluuba ninka la dalbahayo ee la dhachayo ee daalimka uu daba taagan yahay yudriku waxaa soo gaadhay algawthu birmad iyo gargaar baa iyo gurmad baa soo gaadhi ida stakaaa binnaasi waa waray markuu yidhaahdo war iga soo gaadhay markuu yidhaahdo iyo tollacaya uu ku dhawaaqo war iga qabta iyo tuuga iyo waa loo soo birmanba dadku dad iskaalmeeyo oo hub haysto hubaysan bay ahaayeen shacabkan wada faraha muruxsan ma ahayn wa qaala aaaru akaru culamai waxay yidhahdeen ina xukmahum xukma qutaaci turuq fi lmuduni wاlqura wاlbunyaan iyo wasaxraa'i waaxid waa isku mid ilaahay xiraabuu sheegay haadaa muxaarib ifsaad buu rabbi sheegay haadaa mufsid dhac baa la sheegay kan waa ummaddu dhachaya waa dembi waay muduntu iyo magaalo waxay bedelayso xukumka ilah wax ka bedeli marka azinaa fi saxaara iyo wazina fi lmuduni waa isku xukum alkhamru fi saxaara iyo maxaan leenahay alkhamru fi lbunyaani wاlqura wاlmudun waa isku mid alriba fi lbaraari iyo wasaxaari wlfilmudni wlqura nafsa shay wakadalika waxaan leenahay alxiraabatu fi kuli mawdicin xukm isku xugum weeye wa hada qowlu maalikin fi lmashhuuri canhu washaafici waana siduu maalik qabo qowlkiisa mashhuurka cinda canhu iyo shaafici wa akharu asxaabi axmeda ayib iyo wabacd asxaabi abi xaniifata bal hum fi lbunyaani bal hum muxaaribiintu fi lbunyaani magaalooyinka ayay axaqu ka mudan yihiin bilcuquubati in la ciqaabminhum xaggooda fi saxraa'i bannaanka ninka magaalooyinka ka sameeya qaadicu dariiqnimo iyo mooryaannimo iyo burcadnimo ayaa ka mudan in la dilo oo xadulxiraaba laga oofiyo ninka meelaha bannaanka iyo cidlooyinka umadda ku dhacaya buu sheekhu yidhi maxaa jira lianna albunyaan magaalooyinku maxalu lamni watumaniina wey waa meesha loo soo baqanhayay amni iyo xasilooni lagu tumaayey wa liannahu maxalu tanaasuri innaasi wa tacaawunihim waana meesha ay dadku iskugu gargaaraan isuna kaashadaan isu kaalmaystaan fa iqdaamuhum iqdaam almuxaarimiin muxaaribiintu inay ku dhaqaaqaan calayhi cala alxiraaba yaqtadi wuxuu keenahayaa shiddat almuxaaraba muxaarabadu inay daran tahay oo daran tahay bay keenaysaa yacni meesha ummaddu ay u badnayd ee amni laga sugahay ee dowladi ka jirtay ee nidaam ka jiray iyo kala dambayn ninka ku dhirda ummadda inuu ku dhaco ninkaasaa ka dembi weyn ninka meelaha bannaanka dadka ka uadhsada waa run wey markii masala loo loo loo hoos hoos loo dego hawshu sidaas wey shiddat almuxaarabay kutusaysaabuu sheekhiyo walmugaalabati la awootanka awood in uu xasbidahayo oo isla weyn yahay oo ciduu ka cabsan uusan jirin oo cidna uusan dabada ka qarsanaynin buu tusahaya waliannahum magaalo maka la joogo ayago muxaaribiintu yaslibuuna yaslabuuna waxay dhacahayaan oo furan furanhayaan alrajula fii daarihi jamiica maalihi hadday meel maga bannaana kaa helaan mobil iyo xeewu sahay yarood wadato iyo waxbay kaa buubsan hayaan laakiin markay guri kugu soo dhacaan dahabkii iyo dharkii iyo alaabtii waxay ka tegin ma jiro si fiican baa lagu furan waa saas wey magaalo markaad joogto waxaad waa furashu haddii guri lagugu soo dhaco magaalo waxaa wey waxba kuu qarsoomi maayo lacagtii biilka ahayd xoogo meesha aad gashatay sharciyadii haddaa la doono dahabkeyga o dhan meesha ay ku lahayd wixi o dhan bay la kacahayaan xataa fasaadkooda ka badan filmuduni fasaadka ay ka geysanayaan miyiga jamiica maalihi bay ka dhacayaan bur walmusaafiru ninka musaafirka qolyaha muryaanta buubsan hayaanna laa yakuunu macahu haaliban ilaa bacdu maalihi xoolihiisii qayb ka mid wataa musaafirku ninka musaafirka xoolihiisi qayb ka mid laga dhacay ninka dhacay hadduu muxaarib noqday ninkii magaalo ummadda ugu soo dhacay ee amniga khalkhalgeliyay guryahana jabsanayaay tayib kaasaa kasii mudan ka daran wey saa darteed culum waxay leeyihin ninka saariqa ah ee tuugga ah hadduu saraqada ku dagaalamo waa muxaarib tuug waxaa lagu yaqaanaa si khufyo o qarso intuu waxu siibo inuu iras ka dhaqaaqo tuugga marka la dareema dagaalamahaya kaa tuug ma ahee hee muxaarib qaaticu ariiq weeye xaddulxiraabu qaadan haya qolyaha hadda dadka alwaxa ku qabtay awoodda sheegta ma muxaaribiin baas waxaa weeyaan waa waa tuug muxaaribiin wey nimanka dadka bastolaha ku qabtay iyo nimankan muxuu ahaayey dadka alwaxa ku qabtay iyo nimanka noocaas awoodda kuu sheegan waxaa weeyaan nimankan waa muxaaribiin waa tahay fa haadaa huwa sawaab buu sheekhu ra'yigan dambe jumhuurta sawaab ah inaan muxaarib la kala qaadayni meel kasta uu joogaba dagalka laga riday ama isdhaaf loo goyn ama xukunka kale markaa muto laa siyama haaulaai almutaxasimuun si gaar ahaaneed waxaa mudan buuhi oo sii mudan qolyaha isgaashaanbuursaday ee ee is urursaday aladiina kuwaasu tusamihim alcaamatu fi shaami wamisra shaam iyo masr marka lasu shacabka ay u yaqaanaan alminsar minsar baa la yihahdaa iyo jira iyo dayda iyo mooryaan iyo qowlahaasba magacyo badan bay leyihin inaga waa taqaanaani wa kaanuu yusamawna bibaqdaad baqdaad marka la joogan waxaa lagu magacaabi jiray alcayaariin cayaariin baa la odhan jiray ayb walow xaarabuu bilcisiyi wاlxijaarati almaqduufati biاlaydi aw almaqaaliici wa naxwiha fahum muxaaribuuna ayضa xagga hubkay wataan ka waran sheekhu xagga hubkay wataan xataa hadday burarh iyo ula ku dagaalamahayaan ama dhagaxya dadka ay ku baadhaan oo dhagax weyn ba kuu qaada hasdhaqaajin haddii kale ballamkeena madaxa labu noqona isla eg sida ukuntan u jabinhayaa waad dhiibaysaa ayib hadday ku dagaalamaan qoryo ama ulo ama burarh ay ku dagaalamaan <coughs> iyo wlxijaarati almaqduufi iyo dhagaxa lagu tuuro bilydi gacmaha laga tuuro aw ilmaqaalic ama lagu tuuro m manjaniiq miqlaacu waxa weeyan waa bahal inti dhagax la tuuro qalab ahaanoo lagu tuura wey si e, gantaalka kugu soo tuura sidii hobiba kugu dhacay dhagaxu manjaniiq yar weeye oo gacanta lagu qaato oo intaad harkaybatoba dhagax weyn saari waa jiidii wuu sii daynhaya ruux wuxuu ku dhacay ilaa uun gaarisa loj uu dhagax weyn oo marka labaatan kilomit labaatan kiilo ah oo madax kaaga fadhiisanhay lagu arki maayo dambe meelaad ku dambaysa <clears throat> marka ama markaa dhagaxa gacanta ku tuureen ama aalaka oo dhagaxa tuurta ha isticmaaleene iyo wa naxwiha fahum kuwaasi muxaaribuuna aydan ulbu wataa ama dhagax buu tuurahayaa kaga bixi maysa xiraabadii waqad xukiya can bacdi alfuqahaa fuqaha waxaa laga wariyay bacd lfuqaha waa axnaafta qaybo kamida weeye laa muxaarabata ilaa bilmuxadadi hub af leh oo wax mudi kara ama waxgoyn karo seef iyo midi iyo tuuri wixii lamida mooyeen ninku hadduu wax kala wato muxaarib ma aha niman baa sheegay waa waraan jirin oo daciifa wey waxakaa bacduhum alijmaaca bacdu ahlicilmi waxay soo goriyen ijmac ay soo goriyeen calaa ana almuxaarabata muxaarabadu qaadicu dariiqnimadu inay ku asaxayso takuunu bilmuxadadi walmuhaqali shayga afka leh iyo shayga culays wax ku dilaba in muxaarib aad ku noqon karto bur weyn muaqal bu wax ku dila waa shay haqiila dhaguxu hiqal buu wax ku dilaa ayib amaa tooridu iyo seeftu iyo midiyuhu afba wax ku dilaa inkastoo awood meesha ay ku jirto ijmaacan dambaa sax oo sawaab ah wsawaaء buri sheeku isku mid haba ah noqoto bu i e, kaana fiihi khilaafan ow lam yakun waxaa siman bu uhi kaana fiihi xad اlxiraam muxuu ku sugnaada aaladee ku sugnaanaya ama masale ijmaaciya ha noqoto bilmuxadadi wاlmusaqal ayib ama khilaafba ha jire faالsawaabu waxaa weeyaan bui aladi calayhi jamaahiir اmuslimiin ana man qaatala qawaacid dhowra fiican buu sheeku bixinaya aad bay u fiican tahay labadan erey saddexdan qaacidee soo socota bal fiiriya hadda sawaabku waxaa wey aladi calayhi jamaahiir اlmuslimiin ana man qaatala ruuxii ku dagaalama calaa akhdi اlamwaali xoolaha qaadashadooda xoolo inuu qaato ama dhaco ku dagaalamay dagaal buu ka riday biayi nawcin kaan dagaalku noocooduna ha noqdo gacan feedh bur uu wato ul toori aaka uu lisahayo oo kaas ceejinuu ku ceejina xabagka kugu dhagahayo isku qabashintu garabdo lagu qabto kor lagu qaado lagu baaranayo xool lagu sheeganayo biayi nawcin min anwaaci اlqitaal huwa muxaaribun qaati waa qaacida muhim jiddan wey <clears throat> taa waa garanay kamaa ana man qaatala muslimiin sida ruuxa muslimiinta la dagaalama oo min alkufaari gaalada kamida mid a biayi nawcin min anwaaci alqitaali fahuwa xarbiyun warkan waa yuktab bimaai lcuyuun bay yidhahdaan dhihi jira ama yuktab bimaai dahab ayib <clears throat> qolyahan dambe bacsiinta waxay keeneen yuktaba bidam dhiig ba lagu qoraa kuwan oo meeshan marka iska dulanayaan marka dhiig ku qorahayaan ayib waxwaalan wey waxwaalan kuwaas masxaf waxaan qorhayaabuu dhiiga aan ku qoray ninkii waalaahi waadhow la dili jiray sadaam xuseen ah masaakiinta la buubsadaa ma ogtahay ana ana kula man qaatala muslimiin muslimiinta nin kastoo la dagaalamo meel kufaari gaalada ka mid a biayi nuucin duuna kula dagaalama kaan kaan alqitaal min anwaaci alqitaal billisaan waliyad mucaawano iyo ka qayb qaadasho iyo mubaasharo iyo dacaayad iyo la duro kulli waxaan leenahay waa nooc min anwaci alqitaal fahuwa xarbiyun gaaladu maanta waad ogtihin hadamsimiin muslimiin bay u dhilqaadeen meel kastay joogaanba waxaa weeyaan muxaaribiin bay noqdeen kulligood kufaarta maanta joogaaye ilaa naadiran xarbiyuun wey gaal aanu adduunka maanta muaarab muxaarib ahayn inaad aragtay waa naadir hada kahor dhowr kahor baan sheegay allaahuma latin america qolyaha jooga waxaa leeyahy muslimiintu wax dhiba uma hayaan <clears throat> dhibna kuma hayaan mana la dagaalamaan laa af laa adin walaa dacaayadeyn jaafis iyo kooxdiisii ayib ama intooda kale kulligood muslimta waa baabi'iyeen nimanka marka maanta loo yaqaana argixisada meel kastoo lagu baabi'iyaa muslimka multazimka ee diintiisa ka rusheegi waa waa la caydhsanhaya nin kuu gacan qaado oo ku qabtay ama ku dilay iyo nin taageeraya wey waxaynu salay soo marray ninka muciinka ee kahalmaya hawsha iyo mubaashirku inay isku xugum yihiin waxaaba intaa ka daray dad islaam sheeganaya inayba ku beereen tareenkii maraykan iyo reer yurub ay wateen oy la dhiir qaadeen nabiguna wuxuu xukumay xaliifu lqowmi minhum ninka xaliifka iyo isgaashaan bursiga iyo xulafadu waa isku xukum xadiidkii cimraan ibni xuseyn fii saxiix muslim oo inaga soo qaadnay hadda ka hor ahlu sunankuna ay soo saareen reer bani cuqayl nin ka mida ah ayaa nabigu soo qabtay saxaaba soo qabteen markaasa hashiis in la qaato nabigu qaatay uu dhacay alcadba hashii la odhan jiray asagana meel lagu soo xidhay maxaa laga soo qabtoo lagu haystaa buuhi waxaa lagu haystaa baa layidhi bijariirati xulafaa'ika min thaqiif reer thaqiif iyo nebi maxamed iyo saxaabada dagaal baa ka dhexeeyey reer haqiif baa intay soo duuleen bay laba saxaabi oo safara afduubteen oy la tageen oy buuro la koreen saxaabadaa duushay nimankii bay gaari waayeen nin hal wata bay soo qabteen hashiisii asagaba keeneen madiinay kusoo xidheen waa reer bani cuqayl reer haqiif ma aha qayl ah iyo nimanka reer haqiifa isgaashaan bursi baa idinka xula xulafaatihiin xilliga dagaal socdana xaliifku wuxuu u dhimanhayaa xaliifkiisa dagaalka sharcigaan ka hadlaynaa ee dagaalka ah ee qo iyo aano in adeerba u dhinta ma waxaan ka hadlayno nin miskiinoo aad makuraba xadgudgudub lagu dilay walaalkii baan dilahayaa diintuu ma qabta kaa kama hadlayo laakiin dagaalka markuu socdo islaam iyo gaalo u dhexeeya ama dagaalka sharciga ah xudafadu iyo nimanka hawsha sameeyey waa isku baab xaliifu lqowmi minhum <clears throat> sheekhu marka wuxuu uhi waman qaatala muslimiina muslimiinta ruuxii la dagaalama min alkufaari baaye nawci min anwaaci lqitaali fahuwa xarbiyun cagsi kale qaacido saddexaad dhegaysa hadda waman qaatala alkufaar gaalada ninkii la dagaalama min almuslimiin xaaluu ka mid yahay bisayfin seef kula dagaalama aw rumxin ama waran aw sahmin leeb aw xijaaratin ama dhagaxu tuurahayo aw casan ama ulweyn kula dagaalamaya gaalada fahwa mujaahidun fi sabiili اllahi tacaala qawaacidda noocaasa ah, laa tajiduhu fi makaanin aakhar ayb gaala ninkii la dagaalamo uu sheekhu oo muslim ah ama seef ha kula dagaalamo ama waran ha ku tumaatiyo ama leeb iyo gamuun iyo falaadha oola baxo ama dhagax tuur ha bilaabo sida reer falastiin ay dhalooyinka dhagaxa tuuraan aw casan ama muxuu ahay ul ha ku dagaalamo waa mujaahidun fii sabiili اllahi tacaala liannahu maxaa yeelay intanu awoodaa fattaquu llaha ma اstatactum waacidduu lahum ma اstatactum wa ma statacahu اlmujaahid wax ka laguma wasaarinba laakiin maanta waxaa wax ka daramaad haysataaba aake iyo hub waaweyn iyo alaab helaysaaba iyo weel la habeeyo ayagu sidoodaba hawlaha kala tuura baa inta la helahayaa marka waxaa weeyaan ay nooc min anwac اlqitaal oo kuu fududaada jihaad sharci a ah weeye bal eh, alimaam eh, khaiibdin alkhaiib ashirbini fi kitaabi almuqni inu abaan filay muqni muxtaar bishari lminhaaj wuxuu asagoo ku sheegaa xataa haddii dhiiqo wadooyinka laga buuxiyo oo farduhu ku dhiiqdaan oo intay ku simbaxaan ku jabaayan waa jihaad buuri asagu markay gaalo islam kusoo duulaan wadooyinka qabsadaan oo la wareegaan in boholo loo qodo ay ku kufaan ama waddooyinka lagu daadiyo dhiiqiya wax laga buuxiyo si uu taangi ugu fakado ama ugu sirtay baaburku dhaqaaqi waayo oo isku hardiyaan ama faraska ugu bariiqdo jihaad bay noqonaysaaba bimacnaa kulu ma staطacahu lmuslim fi muqaatalati اlkufaar miaalatin noocii doonad waa jihaad wey bacdu lmunhazimiin wاlmunbaطixiina alyowm waa taqaanaa waxay yidhahdeen maxay yidhahdeen laabudda min mukaafa'ati الsilax wاlquwa hada waa waxy min mxuu ay min wasaawis الshayaaطin wاlabalisa waxyu shayطaan wey waina الshayaaطiina la yuuxuuna ilى awliyaa'ihim liyujaadilukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun ayb hawshaa la iska ilaaliyo nin culamo muslimiinta ka mid ah oo shardiya takaafu الsilaax wاlaslixa ma jiraan laa yuujad hada waa fiqi inhizaami inbiطaaxi ah waana fiqi khudlaani oo istislaami ummaddana ummadda u jebinaya hal mar bay culammadu ka hadlaan goormo ayaa ruuxa muslimka ah uu eegi karaa takaafu silaax markay ka hadlayaan goonuu ruuxa muslimka u bannaayn alfiraar mataa yajuusu lilmujaahid alfiraaru walinsixaab jumhuurtu waxay qabaan markay dicfeyn ka bataan ilaa alaana khafaf allah waa soo degtay haday gaaladu xagga cadadka iyo tirada inaga badan yihiin labanlaabkan ka badan yihiin inaan insixaabnaan bannaan wa hada huwa madhab aljumhuur in la sabaado la sugnaado inay fadli badan tahayna muran ma laha qole waxay dhaheen insixaabkii cararku wuxuu bannaananayaa markay naga awood bayan xagga silaax iyo hubka oo hub waxgubaya baabinaya wataan insaxaab baa ku banaan iyo carar laakiin weligood culummadu mayso in jihaadka waa la ilqaynaya hunaaka farq bayna jawaazi alfiraari waalinسixaab wa bayna ilqaaءi اljihaadi wa ibطaalihi asaasan haddaad kala fahmi weydo musiibo weeye yani ruuxa muslimkaa goormuu dembigii firaarka ahaa iyo kabiirada noocaas uu ka badbaadahaya markay gaaladu ka bataan labanlaabkii inuu cararaa bannaan man fara min itnayni faqad fara waman fara min alaaثatin famaa farana ibna cabaas weeye saddex nin ninkii ka cararo intay iska dhicin waa iskaga tagay muusan carabin maxaa yeele saddex waxay ka badan yihiin labanlaabki waa ka badan yihiin laakiin idinkoo labaatana haddaad afartan ka carartaan waa idiin dhammaatay qowl cinda almaalikiya wuxuu leeyahay cadadka sida loo tixgeliyey waxaanu tixgelinaynaa oo kale ee hubka ayb marka hadday kaa hub badan yihiin oo ku baabiinhayaan waad insixaabi marka xarbulcisaabaad iyo kariga fari iyo gaadmo ila dabawarig baad ku dhamaynaysa markay ku arkaan waad insixaab iyo carab ay culamadu ka hadleen mooyeen ibtaalu ljihaadi wa ilqaa'ihi waa madhab lmurji'ati almunhazima iyo qolyahada hadda mxuu ahaaye salafiya sheegto iyagu ku maxaabsanhayo ilahay xaalkooda og yahay wa ama idaa kaana yaqtulu nufuusa siraan liakhdi almaal wa ama idaa kaana yaqtulu nufuus hadduu nafta lay dilahayo ruux siran si dadku kaayaa si kaayan buu u dilay iqtiyaal buu yaqaanaa liakhdi lmaal habeenka msoo guriga soo qodi uu kuusoo geli ruuxiiba gawrici masquul buu kuridi dhigiis waa qara xooli buu qaadan hayaa yaqtulu nufuusa siran liakhdi ilmaal mila aladii yajlisu fii khaanin dukaan buu dhex fadhiisan khaanku asalkiisu waa guryo loo dhisi jiray martida baa loo dhisi jiray iyo duyuufta iyo musaafiriinta meelaha dhexda ah looga dhisi jiray marka wuxuu fadhiisan hayaa dukaan ama guri ama qol weyn buu iska degahayaa hayaa yakuunu liabnaa'i sabiil khaankaas iyo gurigaasoo lagu talagalay dadka socotada ah nfarada biqowmin minhum qolya eh, ibnu sabiila ama abnaau sabiila markuu la infira macda uu ka helo qatalahum waa dilhaya isagoo meeshuu iska degan yahay nin musaafir iska dhigahaya laba miskiin baa caawa soo degay meesha oo yidhahda bari orta ka kalahdaan markay gamaan buu layn xoolihiibu ka qaadan ayagu waxbaali ile cidamadu joogtee waa iska tegahaya waahi ninkii yaa dilay xoolihii yaa qaatay yaa yaqaan musaafir buu ahaa ninki tag aw yadcuu ilaa manzili ama ruux wuxuu ugu yeedhaya gurigiisi guriga kaalay buu odhanhaya aw yadcuu ilaa manzili gurigiis wuxuu ugu yeedhi manduul yasta'jiruhu guriga kiraysta guri baa ii banaane bal iisoo raadiya ruux iga kahaystu leeyahy dad baa soo degay masaakiina habeenkuu ka farcanlaya likhiyaatatin tolmaha harqaan iyo dawaar inay ku samaystaan gurigii aw ibin ama dhakhtarnimo wax ka furtaan aw naxwu dalik fayaqtulu markaasuu dilaya wayaahudu maalahu maalkana waa qaadan wa hada alqatlu yusamaa qatla hiila qatlu hiila la yihahdaa qatliga noocana kaayad iyo usduug baa loo yaqana somali waa taqaana si kaayan baa loo dilay waa la kaayey waa la usdugay baa la yihahdaa ayb qatlu khiilati wa tusamiihim alcaama caamadun waxay ku magacowdaa qolyahan nuucaa sameeya ee dadka si kaaya u dilay usduga almucridiin aw ilmuxtarifiin cibaara aan saxnayn baa meesha ku qoran oo ninka xataa muxaqaq uu ku wareero wuxuu leeyahay ma muxtarifuunba ma mufsidiinba ma mucarijiinba ma aqaanba mise mucrikiin weeye mucridiin weeye almuhim anigaa mucridiinba hadda ii qoranaysaa ku dah waxaana fiicantaa in la geliyo almuctaridiin la yihahdo dadku u banbaxay ee si khaasa dadku u dila in lagu fasira waa fiicanta almuhim waa magacii loo yaqaanay basho ka hadlaya macno weyn lama socotay iskaga tag fa kaana liakhdi ilmaal hadduu ruuxu u dilay si sir u dilo ama si saaf oo saaq u dile hadduu marba ruuxu u dilay inuu xoolo ka qaato fa hum kalmuxaaribiin miyay yihiin aw yajri calayhim xukmu lqawad ma baabulqisaas baa la gelin mise baabulxeraabay gelahayaan ruuxu si sir u dilay wuu qarinhayaa wuu isduugahayaa wuu kaayahayaa ninkaasi ma baab lxiraam waan uga qilbaanaynaa mise waxaan uga kitaab degaynaa baab lqisaasi mxuu ahay wاljinaayaat fa fiihi qowlaani lfuqaha laba madhab baa ku jira axaduhuma anahum kalmuxaaribiin anahum kalmuxaaribiin nimankan waxay lamid yihiin muxaaribiin oo muxaaribku sheekhow soo inagu soo maray waa man qatala الnaasa mujaaharatan liakhdi اlmaal waxaan leenahay kana waa lamid ninkii si kaan loo dilo iyo in si sira loo dilo isku meel un weeye oo dabaacinta iyo jidiid waa isla gurgeynti ayib lianna alqatla bixiilatin kalqatli mukaabaratan in si xeelad leh iyo farsamo ruuxa loo dilaayay waaa waxay la mid tahay si bareero ula kaca ruuxa in loo dilo kilaahumaa labaduba laa yumkinu lixtiraaju minhu in la iskaga suuragal maa ninka si sira dadka u dilahaya ee kaayahaya iyo ninka intuu ciidan samaysto kusoo weeraraysaa kugu dilahaya laskama ilaalin kara bu bal qad yakunu dararu haada midkan kaayadda ama dadka usduga dhibkiisu inuu noqdaa laga yaabaa ashadda mid ka daran ka hore ee si mukaabara wax ku dilay mujaaharatan liannahu laa yadri laa yudraa bihi la ogaan maayo ninkaani ninka dadka kaayahaya ee uusduugahaya ee bacdmo intu kugu ruxdo meelaha kugu tuuray qashimada ubiyaha biyaha ku raacinaya xoolahana marka qaadanaya lama soo saari karo waa lagu rafaadi dowladda waxaa kaga bixi dabagelkiisa iyo ninkaas soo heridiisa kharash badan baa kaga baxay way ku rafaadi ninka wixiisa cadaysay oo roomba soomaalida xataa way taqaanaa ninka wixiisa sacaad waa roon yahay libaaxa midka dinahaya iyo midka dalandoola kee daran bay yidhahdeen libaaxa soo dhawaaqay soo ee xoolaha laga xaraystay dabka laga shigtay wadaha la yihahday ee kirta lagu caawa dhan laiska ogaado iyo midku intuu shan kilomitr ama toban kilomitr kasoo dhaqaaqa galabkii su u dulucdulucle iskugu soo dhaca isagoon marnaa shanqarin kee daran ninkan aan shanqarin baa daran ninka dalandoolahaya iyo midka dinaahaya ninka dinahaya waaba laga diyaar garoobi dadku xadarkooday qadanayaan hubkooday la soo bixi dabbay shidi loodii baa la xarin geeli baa la xarin baa la xarayn ayib sheeka baa la qabsan shaah baa la qabsan bacawa waardiya la qaban ila baalkii baa soo qileeye laakiin ninka asagu intuu iska soo dhaqaaqo su u socdo martida la kaci ee madaxa jabin ee geela usoo dhici ee looda u dhici ninkaasaa daran ninka marka dadka kaay ahay ee qaran hayay baa ka dhib badan amniga iyo ummadda fasaadkeedaba ninka wixiisa caddaystay wathani qowlka labaad ee masalada ku jira masalat alikhtiyaar walkiila weeye ana almuxaariba huwa almujaahiru muxaarib waa ninka cadaysta ee bai biyihiisa cadaystay dadka inuu laayo ee la dagaalamo wiiisa cadaysta wey wa ana aada almuqtaala ninkan dadka ikhtiyaalhaya kaayahaya yakuunu amruhu ilaa waliyi dam amarkiisa waxaa la wareegi awliyaa dam ninkii la dilay gacalkiisii baab lqisaas way leeyiin baabkan baab ljinaayaat waljirax buu kala sarbixi wa katabna calayhim fiiha ana anafsa binafs halkaasuu maraya sheekhu wuxu uhi walwalu qowlka hore ee nimankan muxaaribiin in laga soo qaado ah ayaa ashbahu biusuuli shariica ayaa ashbahu shabahi badan qawaacid shariica qawaacid sharica alislaamiya ninka qowlka hore raajaca ayib bal qad yakunu dararu hada ashadda liannahu laa yudraa bihi wakhtalafa alfuqahaa fuqahadu waxay isku maandhaafeen ayadan mar labaadi fii man yaqtulu sulطaana ninka dila madaxda iyo mas-uuliinta laaya suldaanku bes shardi ma ahe ka qatalati cuhmaan sida qolyihii khawaarijta ay cuhmaan dilay iyo waqaatili caliy cabdiraxmaan miljam iyo ninka cali dilay ee khaarijiga radi allahu tacala canhuma hal hum qolyaha salaadiinta iyo saraakiisha laaya iyo mas-uuliinta laaya hal hum kalmuxaaribiin fa yuqtaluuna xaddan ma muxaaribiinba xad baa loo dili oo isdhaaf baa loo goyn oo waa la salbin waa la nafyinaya aw yakuunu amruhum ilaa wliyaai ddami mise taladood waxaa la wareegi dadkii la dilay sargaalku ka dhashay ama wasiirku uu ka dhashay ama madaxweynaha dhalay baa la wareegay dhiigooda ima an yacfuu canhum aw ya'hudu diya aw yaqtasuu ama ay qisaastaan calaa qowlayni fii madhabi axmeda wagayrihi liana fii qatlihi fasaadan caaman wasawaabu waxaa weeye nimanka noocaasa waa muxaaribiin baabulxiraabay gelayaan fasaadkooda fasaad caam ah ninkay dileen ahalkiisi bes wuxuu noqon ummad baa u baaba'aysa ummad baa u jabi xil dhan buu hayay wasiir buu ahaa madaxweynuu ahaa abaandulo dhan buu ahaa wuxuu ahaa gaashaan dhig idan ninkan dhibkan ummadda ka soo gaari waa ka daran yahay toban oo iskood loo day waa ka daran yahay faslun wa hada kulluhu idaa qudira calayhim markaynu leenahay muxaaribiin saasaa loo dili oo qaabkaasoo loo dhigi oo xagga loo dhigi aan ka hadlayno waa marka nimanka gacan lagu dhigo sheekhu wy gacan soo galaan weeye waxaanu wax kala dooran ama khilaafka uu taagan yahay waa cinda alqudrati calayhim hadday niman isdifaac yihiin oy cararaan maxaa tala fa ama idaa alabahum sulaan suldaanku markuu dalba hadday yihiin aw nawaabuhu ama ragii isagoo gacanyaha u ahaa liiqaamati alxaddi xadka inay ka oga xadulxiraaba loo jeedaayey bilaa cudwaani xadgudub la-aan famtanacuu caleyh ay reebtama isdifaacaan oo diidaan xadkii iyo dhaana yeeli mayno war soo dhibaa layidhi kaaga gacmaha laydan gure oo isdhaaf ha laydin gooyo oo ha laydin nafiyo ha laydin salbiyo waa diideen qorigay soo rogtay waa ku dagaalamhayaan fa inahu yajibu cala almuslimiina qitaaluhum biitifaaqi alculamaa kuwa noocaasa dagaalkooda waajibi nin baa nin dilay waxaan lena waa qisaas baabkiisu baab lqisaas weeye awliyaa danba waxay dhn ninkana loo soo qabto ama waan cafinaynaa ama waan qisaasanaynaa ama wadiin ka qaad laakiin ninkai soo qabto ciidan baa dirtay ninka waa dagaalamay maxaan leenahay markaa iyada muxuu isu bedelay muxaarib isu bedelay ayib wadaadaha sidaaqan waba isbedeli maayo weli weligi waxaa weeyaan waa jaani wey fainahu yajibu cala lmuslimiina qitaalum bitifaaqi xataa yuqdara calayhim kulluhum ayb ilaa la kalo dhammaantood gacanta lagu dhigo xataa yuqdara calayhim kullihim wamataa lam yanqaaduu ilaa biqitaalin yufdii ilaa qatlihim kullihim quutiluu wain afdaa ilaa dalika ayib sheekhu wuxuu yihi marka nimanka waa la dagaalami ilaa gacanta lagu soo dhigo waxay dhantana dee waa la xabaali maqaabir rasulin baa lagu dari waa lagu tukan dhib ma laha calaa jumhuur qutaacu turuqi iyo mooryaanta iyo buqaada iyo saailka kusoo weera dishay iyo dadka nooca cinda jumhur cilmi waa lagu tukan waa waa la kafni waa la xabaali ama alaxnaaf ay waxay laa yusalluuna calayhim lagu tukan maayo maqaabir muslim waa lagu dari ayib laakiin lagu tukan may leeyihin axnaafka ayagu sidaa qaba wa lam yanqaadu markay u hogaansami waayaan mar allaala markay u hogaansami wayaanba ilaa biqitaalin eh, hogaansami wayan isdhiibi waa ilaa biqitaal dagaal un um, mooya wax kale isu dhiibaan ma jiro qitaalkaasu yufdii gaarsiin ilaa qatlihim in la laayo kullihim dhammaantood quutilu waa lala dagaalami wa in afdaa ilaa dalik haba gaadhsiin inay dhammaanoo la jarabe la laayabe sawaaun kaanuu qad qataluu aw lam yaqtuluu ifirso waliha ah muxaaribiinta qutac duruq xataa haddaysan cidnaba dilin oo dadka yar cabsiiyeen oo leeyi kaale soo dhiiba horta halaydinku ijtihaadeen oy dhahaan ma yeeli mayno noo waxaad naga maagantihiin war hawsha u kaadiyoo soo dhiiba qoryaha iskeenaa dowladda isu keena may yidhahdeen waa dagaalameen waa la laynhayaa ayb waxaa laga yaaba haddii la qaban lahaa e inaaban la dileenba xoogo un la ganaaxi oo imaamku ijtihaadi laha waba aysan dilin xoolana aysan dhicin wa fi lqitaali haddii dagaal socdona waa la dili nimanka muxaaribiinta wixii lamidka kayfa maa amkana fi lcunuqi waayr cunuq fi lcunuqi wagayr alcunuq yani markuu dagaal socdo ninkan maqduur caleyhi ma aha waa mumtanic bishawkatihi wa quwatihi xabaduu soo ganahayna waad ganaysaa meeshuu doonaya kaga dhacaadi maxaa markaasi gacanba kuma haysa ninkaas marka farqi baa udhexeeya bayna almaqduuri caleyhi wa bayna almumtanic sidoo kale murtadka markaad la dagaalamayso markaan leenahay yustataabu waa cinda alqudrati caleyh ninka murtadka la dili mahayo ilaa istitaaba la sameeyo ka toobadkeen waxaad ku dhacday ilaahayna u noqo ilahi waa afuur raxiim markaan lena markaan gacan ku hayno hadduuba dagaalamahayo abadan inamaa yustataabu almaqduuru caleyh ayb wayuqaatalu waxaa la dagaalamay oo kale oo lagu jihaadi man qaatala macahum minman yaxmihim wa yuciinuhum hadda hawlihii soomaliyeed baa lagala haadi mooryaani qutaacu turuq marka lala dagaalamayo waxaa soo geli halgankaas dadka ayaga difaaca ama u dooda ama xoolaha u qariya ee kaalmeeya waa ku xugum ayib wayuqaatalu waxaa lala dagaalamay man duul qaatala macahum la dagaal qaado o la gaashaan qaada oo minman duula yaxmihim ayaga ilaaliyo dhowra wa yuciinuhum xaggana kaalmeeyo caawiya wahada qitaalun wadaaka iqaamatu xaddin kan waa qitaal kaa horena waa iqaamatu xad iqaamatu xad waa markaan gacanta kuna ruuxi markuu mumtanic yahay iyo mumtanicii ruuxi taageeri ilaalinhayana wuxuu waa maxay waa qitaal hada qitaalun fi sabiili illah waa nooc min anwaaci iljihaad ayib marka dambeed qabatana iqaamatu xaddin baa bilaaban laba kale masalo wey ayib wa qitaalu haaulaa'i kuwan la dagaalankoodu min aakadi qitaali اطawaa'ifi اlmumtanicati can sharci اlislaam la dagaalanka kooxaha islaamka ka reebtoomay ama diinka qayb ka mid inay fuliyaan ka reebtoomay diida ee ku dagaalamaya dagaalkoodoo kale ku baab noqonhaya min aakad yani min ashad wa acdami qitaali طawaa'if almumtanica can sharc اlislaam ay طaa'ifa min طawa'if اlmuslimiin oo diido xugum min axkaami sharci inay fuliso ama iltizaamto kaljihaad axkaamu mxuu ahay ahli dhima in jizyadii xijaabkii maxaan gudhadaaye ribada inay daayaan beenta inay ka hadhaan salaadii jamacada inay oogaan ayi shariica min sharac islaami aahira ninkii ka reebtooma aw lam yaltazim biha haddii samaylana diidan ee ku dagaalamaya waa la dilaya waxaan loo dilay cala anahu kaafir murtad ayb hadday run ay tahay diinta run ka sheegahay kuma dagaalameen waxaan samey marka la yidhahdo waayahay odhan lahaa ama sheekhu balwad baa iqaaday iisoo duceeya insha allah waan tugan doonaay laakiin ninka gaashaanka daruurahaya ee diinka lagu haystayba ku dagaalami ee diidan hada yusama murtadan waa aa'ifa almurtada almaanica lizakawaati fi cahdi saxaaba weeye farqi baa udhexeeya ninka maqduur calayhiga iyo aaifada hayru mumtanicada ah iyo alaa'ifa almumtanica ee diidan xugum waajiba ama shay muxarama ah banaysanaysa ibnu cabaas wuxuu ihi aya daa'ifa dawa'if almuslimiin oo khamrada cafwan ribada ka hadhi weyda yustataabu wailaa qutiluu buu waa lala dagaalamhaya imaamka waxaa waajib ku ah iyo muslimiintu inay nimankan la halgamaan aayadihii fa'dan bixaar meelahay buu daliishaday ibnu jariir atabari iyo ibn abi xaatim baa soo saray fi tafsiirayhima bisanadin xasan loo laabto fa ina haaulaai buu qolyahan ee aanu soo sheegnay lala dagaalamaya dawaa'ifta mumtanicada qad taxazabuu waxay isu gaashaan bursadeen isu kaalmaysteen qad taxazab tajamacuu ay ku kulmeen lifasaadi الnufuusi waاlamwaal nufuusta muslimiinta in la haago la baabi'iyo iyo amwaashoodaba iyo waxay kale isu kalma wahilaaki lxarfi taran beeruhu inay baabaan baabaanayiin xoolaha iyo wanasle tarankuba laysa maqsuuduhum qolyaha muraadkoodu ma aha iqaamata diin diin inay ogaan ma doonahayaan mooryaan iyo qutaacu turuq iyo tawaa'if mumtanica xaqi diidan waxay isu kaalmaysteen maaha wanaaga waa xumaan iyo ummadda in la baabiyo iyo diinka in lagu ciyaaro wey inay diin istaajiyaan dooni maayaan dagaalkoodu ma aha walaa mulkin boqortayna ma rabaan niman hadda dowlad inay istaajiyaan wain kaana dawla mxuu ahaye faajira baa noqotee ma ah waa fasaad waxoodu wa haaulaai kalmuxaaribiina lamid yihin aladiina ya'wuuna ilaa xisnin muxaaribiinta godadka gala ama dhufaysaha galay lamid yihin xisnin qalcad bay galahayaan way dadkay soo dhici qalcad weyn bay galahayaan shaan bay ku badnayd waagu sheekhu jooga hawsha ayada ah ayib aw makaaratan ama bohol makaaradu waa sheebaha iyo meelaha godadka awe bay ku dhumanhayaan looma geli karo god bay galahayaan waardiya waa iska qabanhayaan aw ama qow bay fuuli karo aw batni waadi ama tog iyo gala mxua waadi gelihii bay gelhayaan oo hawd ah wanaxwi dalik yaqطacuuna ariiqa wadada waxay ka goynayaan calaa man mara bihim si ruuxii soo mara waida jaaahum jundun jundu waliyi اlamr dowladda ciidankeeda hadduu u yimaadana yadlubu isagoo doonaya lidukhuuli inay guda galaan fi jamacati اlmuslimiin inay muslimiinta ka mid noqonayo toobad keenaan oy xiraabada iyo godadka ka soo baxaan iyo wataaca liiqaamati اlxuduud in xuduudda lagu oofiyo qaataluuhum wa dafacuuhum soo god bay geli qalcad bay fadhiisan qow bay fuuli tog bay gelahayaan markay ciidan loo soo dira soo dhiiba kaale u taga madaxweynaha xadkan ogolaada dagaal bay ka xigaan mila alacraabi aladiina yaqtacuuna ariiqa cala alxaaji sida reemiyiga wadooyinka u fadhiista dadka xujaajta ah aad bay u badnayd hadda laga nastay way adkaan jirtay waaga hore wixii qarniga labaad ka dambeeyey ilaa waa dhow way adkaan jirtay nin xaaji oo soo xajiyey inuu nabad ku yimaado xajka ayb waa adkaan jirtay waliba khaasatan markay duwalku daciifaan khilaafadii ree reer cabaas dabayaaqadeedii ayb khilaafadii reer banu dabayaaqadeedii xilliga la daciifa saasay ahaan jireen mamaaligti marka la gaadhay duwal dawaifna way kasii dareenba mitl acraabi aladiina yaqtacuuna ariiqa cala uja al alxaaj aw hayrihi min auruqaat aw hayrihi hayr alxaaji min auruqaat wadooyinka tooska ay goynaya wa kaljabaliyati nasaaray ahaayeen qaybna raafiday ahaayeen ayib iyo shiico iyo qolyahan buuraha jooga jabaliya shaam qaybtan badda dhexa xigta ayaa buuraha ku banaayeen markaasay geli jireen ayib nimanka xashaashinta la odhan jiray ee waagi dambe aslation loo bixiyey yani aslationku waa kelima asalkeeda ka timid mxua ah, alxashaashuun niman la odhan jira wey xashiishaday cabi jireen markay sarqaamaan bay daga dadka baabiin jireen tuug bay ahaayeen aladiina kuwaasoo yactasimuuna maangalo ku mciinsada biru'uusi aljibaali qowyaha igarkooda iyo fintadeeda awil magaaraati gododka iyo boholada iyo sheebaha liqaci ariiqi wadada goynteeda inta u galhayaan meelaha dhuufaysay ka dhigtay saldhigyo laakiin markay wax dhacaya way soo baxayaan wadooyinkay iman waxay dhaceen goodadkaasi la galhayaan sidii dhurwaag wa kal axlaafi huwantoo kale iskaashaanbursiga aladiina kuwaasu taxaalafu isu kaalmaystay isu gaashaanbursaday liqaطci ariiqi bayna ashaami wاlciraaq in la kala gooyo wadooyinka dhexmara shaam iyo ciraaq wayusamawna wayusamuuna dalika waxay ku magacaabaan annahayda aw nuhayda ku magacaabaan waa magacay leeyihiin fainahum yuqaataluuna kamaa dakarna qabaa'ilka noocaasa iyaguna waa la dagaalamaya laakina qitaalahum qolyaha laakiin dagaalkoodu laysa bimansilati qitaali lkufaar qutaacu turuq wey waa mooryaan waa ahlulqibla wey xadkun bayna ku oofin dagaalka hadda nagu bilaabeenna dagaalka horaanba ku jireenba marka waxay banaanka u tageen ummadda inay dhacaan waxna dilaan aduguna kuun baad ka tahay marka dagaalkoodu waa dagaal xiraabo weeye idaa lam yakunuu kufaar haddii asalba aysan gaala ahayn nimankan waxaa weeyaan gaala ma buuri falaa tu'khadu amwaaluhum haddii laleeyla laayo laga adkaado xoolahooda la qaadan maayo an yakuuna inay yihiinba akhaduu kuwa qaata amwaal annaas bigayri xaqin hadday dadku ayagu xoolo badan ka dhaceen oo xaqdarraa xoolihi waa laga qaadi kadibna dadkii wax laga dhacay baa loo celcelinayaa fa ina calayhim calaa haaulaai waxaa dushooda saara xoolahay dhaceen damaanaha inay dan dhabaan oo ay bixiyaan fayu'khadu minhum waxaa laga qaadaya biqadri maa akhaduu waxay qaadeen xoolaha in la-eg baa laga qaaday xoolahoodii wain lam yuclam yaaban la ogaanin caynulaakhidi waa muhiim jiddan weeye qolyaha mooryaanta qutaacu turuqa markaynu qabanno ama aan ka adkaano hantidii laga helaayo waynu qaadi ummaddii baynu u qaymayn hantida laga dhacay ayib shardi maaha marka inaan ogaano nin walba wuxuu gooni u qaatay haddaynu ogaano hebel wuxuu qaatay waa isaga laga rabaa haddaanu kan ogaano wuxuu hebel ka dhacay isaga laga rabaa laakiin haddii la garan waayo laakiin la huba inay xoolo dhaceen intaa dhan ayagana aan la kala garanaynin kulligood baa laga damaanhayaa calaa xaddin sawa say u siman yihiin wakada low culima xataa haddii la oda laakhidi waa laga dandhabi fa ina rida ninka taageeraha muciinka ah ee kaalmaya kalkaaliyaha ah iyo walmubaashir ninka dembiga asagu muxuu ahay si toosa u galay sawaan waa siman yihiin fi limi walcuquuba kamaa qulnaahu saabiqan shalay su sheeku soo sheegay wey laakiin hase yeeshee idaa curifa haddii la garto caynuhu caynu lmuxaaribi iyo ninka xoolaha qaatay caynu laakhid kaana qaraaru damaani calayh damaanta sugnaanshaheedu dushiisa aanaysa haddii la ogaado xoolihii inta dhan malyankiis dar la dhacay hebel hebelo in hebelaha dhacay la garto gunahan loo garto asagaa lagu xukumi haddiise la garan waayo kooxdii iyo mooreynta la socotoo dhan baa la saarhaya wa yuraddu waa la celin maa ukhida minhu wixii laga soo qaaday ee minhum baa sax ah wa yuraddu maa ukhida minhum min almuxaaribiin waquaacu calaa arbaabi alamwaal calaa asxaabi alamwaal dadka xoolaha lahaa yaa lagu celinhayaa hadaa doonta min waad u celisaa kii u dambeeyey ayib aday ku taalaay fain tacadara hadduu suuro geli waayo alraddu ilayhim in xoolihii loo celiyaa suuro geli weyday kaana limasaalixi اlmuslimiin xoolihii aan ka soo qaadnay mooryaan iyo qutaacu turuq dadkiiba dad malaayiina sheeganaya nin walba xul xoolaa laga dhacay ma og tahay haddii janisr la helo nin walba kaar soo taaganayaay maraykan iyo gaala waxay filan responsor nin walba wuxuu yihi soo dhacay mashruucii hawiya dhammaaday waaguna waa kasii horreyey kii isaaq baa kasii horreeyey hargeysa hargeysa lagu baabiya lagu dhoofi jiray kiibaa xidhmay ninety one ki u a c baa baabiisaba lagu dhoofi jiray wuu soo xidhmay waa dhawey maxaa bilowday qolihii aad lidii jirteen mashruucoodi ii sheeg ee nimanka midgaha la odhan jiray hawshooda bilaabatay way soo way xidhantay waxaa bilo bilaawday haddana ii sheeg ee nimankii baantuuga oojidi nimanka jareerta ah hawshooda bilaabatay way soo xidhantay ashraaf baa bilaabatay way soo xidhantay barawaan iyo waxaa la bilaabiye reer markiyo tuni baa la bilab way soo xidhantay hadda maxaa socda shabaab baan ka soo cararay ariib safaaraddan sweden baan visa u doontay oday marka anagu soo galay ka baxay ba waxaa la ii sheegay gabdho la socdo asagu dhalay inuu ku yidhi waxaa soo kufsaday shabaab naagtii meesha fadhiday ee gaasha caddaanka ahayd y waxay tii nimankan waxma kufsadaan waxbay dilaani kala cadday warka soomaaliga u turjumay baa iga warramahaya waxay tiri naagti nimankan waxbay dhacaan waxna waa dilaan warkeedii laakiin dumarka ma kufsadaan ayib dhakhtar baa laakiin gabdhaha u dirahayaa ogaada goormaa la kufsaday bil ka hor ma lagu kufsaday xaggee lagu kufsaday kismaayo lagu soo kufsaday waxa daqaqarsoon ma aha mashruuca marka soomaaliya waa saas weeye waxaan oga jeedaa haddii nidankii mooryaanta xooley laga soo qabtay cid loo celiya la garan waayo oo nin walba malyan baa iga maqan war nimankan wax yar bay dhaceen maya malyan hanti laga hel ml toban milyan baa la sheegtay waxaa lehy markas raalli ahaada xoolahaani limasaalix ilmuslimiin risaastii lagu riday iyo kharashka nagaga baxay iyo baabuurtii shidaalkoodi baan u qaadanayna maca salama iska tag idinku cafa allahu cama salam kaana limasaalix lmuslimiin min risqi aa'ifati almuqaatilati lahum masaalix lmuslimiin baa lagu bixinoo min risqi aaa'ifa almuqaatila lahum kooxdii la dagaalantay iyagoo ku halgamay soo qabtay kharashkoodi iyo taklifadoodii wey iyo wagayri dalika iyo danaha guud caamka muslimta lagu bixinaya bal ilmaqsuudu hawshaa hore ee ku saabsan xoolaha qolyaha mumtaniciinta qutaacu turuqa ah laba tafsiil baa ku jira hadday yihiin niman in badan hawsha kusoo shaqaysto xoolo fara badan muxuu ahaayey qaba aima almaalikiya waxay u yaqaanaan mustaqriqu adima u yaqaanaan saa darteed nimankaa waxaa laga helo dhan xalaal wey meeshuu sheekhu soo yidhi falaa tu'khadu amwaaluhum qayd baa ku jira nimanka muxaaribinta qutaacu turuqa ee markaasi xoolo yar dhacay hanti badanna aysan ku maqnayn ee xoolahan qaybna ay noqon karto qayb ayagu leeyihiin qaybna ay noqon karto waxay soo dhaceen baa laga hadlayaa laakiin marka la ogaado in labaatan sano ama toban sano waxay dhaceenba u xaaraan ahaa asagoo faqiir oo sabool oo mooryaan ah oon hal haysan madadara ayuu dhaqaaqay xoolo badan buu yeeshay wuxuuna ka shaqaystay wadaan xaaraamta qaatuc dariiqnimada xoolihiiso dhan xalaal wey qaqablayaashii soomaaliya sagaalka ahaa xoolahoodii o dhan maxaad tiraadeen xalaal bay noqdeen ayib allahuma hade ma aqaan in qaybo kamid a ah ay xoola xalaala horaan lahaayeen garan mahay anugu laakiin sida lai sheegay waxay u badnaayeen mxua ah, xoolahooda xaaraan bay u badnaayeen haaulaai cinda aima almalikiya waxay u yaqaanaan mustaqriqu adima ninka la ogaya dowladda ka shaqeeya wuxuu dhacayba xaaraan u badan huluul iyo khiyaano iyo dhacdo xoolihiisu xalaal wey waxaa lagu bixin masaalix lmuslimiin xoolaha kale uu dhacay muslimiinta loo cey dadki lahaa kuwan hadda ka naqaashina waa kuwa asagoo laha sheegan cid mucayan sheegatana la waayey xaggana aynu ogaanay inuu yahay nin dimadiisu iyo tunkiisa oo buuxo xuquuqunaas ay ka buuxdo ninka noocaas xoolihiisu waa haniimo waa fay waxaa aada u faahfaahiyay alimaam alwansharisa fi kitaab micyaar lmucrib lagu laabto masalada qeyb baa ku jira walhariib waxaa weeye qolihii wadaadihii la dagaalamaya sagaalkii qaqable waxay soo dhejiyeen nimankan inay murtadiin yihiin cajlana waa ka dubeen cajalan waa aan fiirsaday oo waabka la soo geliyay muxuu ahaa jaxiim lmurtadiin murtadiin bay ku magacaabeen xoolihii hantidii nimankaa laga qaadayna in haniima laga dhigo ama fay laga dhigay ahayd lagama dhigin lamana yeelin nin walba ahalkiisaba xooli lagu wareejiyey hubkiisii xoolihiisi reebel yaad adugu waxaan ahaa muransade muransadaha loo geeyo adu yaad ahayd reebel baan ahaa hebel reebel loo geeyo adu maxaa abgaal abgaal loo geeyo adu maxaad ahayd eh, muxuu ahaayey dudublaan ahaa dudublaha loo geeyo waa sheeka berley wey ninkan murtad baa tiri waa maa-ul murtadi xugun buu sharcigu ka leeyahay iyo hubkiisi iyo hantidiisi laba aflayntaa la joojiyo laba aflayntaa la joojiyo walghariib niman kaloo wadaado ah nimankii sagaalka ahaa iyo wixii lamidka waxay ka aaminsan yihiin murtadiin niman ayagu ay wada dhasheen oo urur qowmi watani ah oo inta in la egay ka daran ba sameeyana muslimiin bay ka aaminsan yihiin